بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول كنتن يلح إلى آيات بقول لحدا يصدح سورة العراف درسي آيات دي هوري قدام بيسي وحوها واختار موسى قومه موسى قومكي وحو كسو عضي sabciina rajulan toddobaatan nin limiiqaatina toddobaadka tan raacaysaa ma aha berigu duurisiina ku socday ee towreed loo soo dhiibay maaha markay dembiga galeen kuwii ilaahay tooba aada weydiisateen yidhi u kaceeyey wey oo meeshii uu geeyey waana kuwa edabdarrada sameeyey falamaa akhadathum rajfatu gariirku markuu ay qabatay qaala rabbi low aniga iyo iyagaba horaad u halaagi lahayd hadda fasilaad bay igu tahay oo isagaa laaya baa laydhihi atuhlikuna ma waxaad noo halaagi bimaa facala sufahaau saaqidiintu doqonmadu waxay sameeyeen oo mina anagana mid ah doqomada kuwana ka mid a kuwii hore ee dibiga caabuday waa ka mid kuwanuna waa ka mid weyn oo waxay yidhahdeen arina allaha jahratan bay yidhaahdeen meeshii ilaahay inay t inay dembi dhaaf weydiistaan ay ahayd in hiya ilaa fitnatuka dhibaatadan ku dhacday iyo dibigay caabudeen iyo waxan ay samaynayaan waa imtixaan adigu aad ku samaysay waa qadarkaaga wey macnaha tudilu bihaa man tashaa qofkaad doonto fitnada waad ku hadlaysaa watahdii man tashaa qofkaad doon hanuunisaa laa yus'alu camaa tafcal anta weliyunaa gargaaraha yagii baa tahay fakfir lanaa warxamnaa wa anta khayru lhaafiriin waktub noo noo waajibi lanaa anaga fii haadihi dunyaa xasanatan wanaag wa filaakhirati aakhirana xasana noo qor noo waajibi weye inaa anagu hudnaa waan noqonay waan tooba keena ilayka xaggaaga qaala alla wuxuu yihi cadaabii aniga cadaabkaygu usiibu waxaan ku asiibi bihi cadaabka man ashaau qofkaan doono waraxmatii raxmadayduna wasicad kula shayin shay walba way gaadi way waasac noqon fasaaktubuhaa waxaan u waajibin liladiina kuwii yataquuna rabbigood ka baqayey wayutuuna zakaata zakada bixinayey wladiina kuwii hum iyagu biaayaatina aayadaha yaga yuminuuna rumeeyey waa ummadda nebi maxamed sifadeedaa sida ah rasuulkii alle wuxuu yidhi ee muuse ahaa allahayow waan toobo keennay buu yidhi ilaahu akhriyo adduunba wanaag noo qor marka alla wuxuu ugu jawaabay rasuul allow muusow cadaabkayga ciddaan doonaan yaan taabsiin oo mudata raxmadayda ciddaan doonaan siin cid walbana way wada gaadhi raxmadaydu shay walba markaasuu ibliis baa la yidhi yaa damcay markii la yidhi wasiicad kula shayin yu ibliis waxoogay rajaa gashay markii la yidhi fasaaktubaha liladiina yattaquuna wayutuuna zakaata yuu ibliis quustay markaa meeshaasuu ku quustay marka nabiyulaahi muuse hadaladii hore iyo ka dhacay waa kanoo alla uga cabanaya alla tooba keenaya ilaa khayr nasiibuu leeyahay cid walbana saasaa laga rabaa cid kasta oo dambi ka dhaco ama saaxiibadii ka dhaco alla inuu tooba keenaa la rabaa waktub lanaa noo qor noo waajibi weeye fii haadihi dunyaa adduunyadan xasanatan wanaag wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wanaag ilaahu noo waajibi inaa anagu hudnaa ilayka waan u soo noqonay xaggaaga qaala alla wuxuu aniga cadaabkayga usiibu waxaan taabsiin oon ku asiibay bihi cadaabka man ashaau qof alla qofkaan doono oo laakiin muta weye qof aan mudanin alla cadaabi maayo subxaanahu watacaala waraxmatii raxmadayduna wasicat kula shayin shay la arka kulliga way u waasac noqon fasaaktubaha waxaan u waajibin waxaan u qori waxaan u waajibin liladiina kuwii yataquuna rabbigood ka baqayey wayutuuna zakaata zakada bixinayey waladiina kuwii hum iyagu yuminuuna rumeeyey biaayaatina aayadaha iyaga rumeeyey waa sifada ummadda nebi maxamed wey kuwaasi waa kuwee aladiina kuwii yatabicuuna raacay alrasuula rasuulkii lasoo diray annabiya ee nabiga ahaa alumiya ee waxmaqoraha ahaa alladii nabigii yajiduunahu ay ahlu kitaabku ka helayeen maktuuban isagoo lagu qoray cindahum agtooda fi towreeti walinjiili nabiga saas ee towreedii injiili ka sheekeeyeen kuwa raacay wey kuwaasi yaamuruhum wuu amri nabigaasi bilmacruufi wanaag wuu amri maca ahlu kitaabka wayanhaahum wuu ka nahyey cani lmunkari xumaanta wayuxilu wuu u xalaalayn lahum ehlu kitaabka aayibaati wixii wanaagsanaa ay iska xaaraam yeeleen yuxarimu wuu ka xaaramayn calayhim dushooda alkhabaaia waxa xun wayadac wuu ka dejin canhum xaggooda israhum culayskii saaraa iyo walaklaala wixii luqunta ugu jiray dembi ahaa ee xaaraamayn ahaa allatii aklaashii kaanad ahayn calayhim dushooda nabiga raxmadda kuwa mutay nabiga nabiyullaahi maxamed kuwa raacay wey waa ummadda nebi maxamed baa la sheegi waa kuwa rasuulka aan waxba aqriyi aqoonin isaga nabiga ammaan bay ku tahay waxmana ma aqriyi aqoonin cidna uma xerayninoo wax kama soo baran ammaan bay u aan wax qori aqoonin waxna aqriyi baa mucjiskan la yimid waa nabiga ay ehlu kitaabku isagoo ku qoran magaciisi iyo sifadiisi ka helayaan towreed iyo injiil waxaa ka mid a eh, sifada towreed iyo injiil lagu qoray wanaag uu amri xumaantu ka nahyi iyaga ehlu kitaabka wixii dayibaadka iska xaaraameeyanba u xalaalayn wuxuu ka xaaraamayn khabaaiftii ay banaysanayeen culayskii saaraa ee iyagu isa dul saareen yuu ka dulqaadi oo fusxad buu u samayn meelban yani uu uwaasicin weyen dhaqankiiba uwaasicin aladiina kuwa weeye qolada la sheegay liladiina yattaquuna wayu'tuuna zakaata aladiina kuwa yatabicuuna raaca alrasuula rasuul annabiya oo nabi ah nabinimada iyo rasuulnimada nabinimadaa ka horeysay laakiin rasuulnimadaa qiimo dheer leh alumiya oo wax maqoraha ahaa alladii nabiga rasuulka yajiduunahu ay ka helayaan ahlu kitaabku maktuuban kii la qoray cindahum agtooda fi tawraati iyo walinjiili dhaqankiisa waxaa ka mida ah yamuruhum wuxuu amri bilmacruufi waxa wanaagsan maca ahlu kitaabka wayanhaahum wuxuu ka nahyey cani lmunkari xumaanta wayuxilu wuxuu u xalaalayn lahum iyaga aayibaati waxa wanaagsanay iska xaaraameeyeen ahlu kitaabku wayuxarimu wuxuu ka xaaraamayn calayhim dushooda alkhabaaisa wax wayadac wuu ka dejino wuu ka dulqaaday canhum xaggooda israhum culayskii saaraa iyo walaklaala wixii luqunta u sugnaa ee iyagu ay sharci ka dhigteen allatii aklaashii kaanad ahayd calayhim dushooda faladiina kuwa marka aamanuu rumeeyey bihi nabiga noocaasa wacazaruuhu xurmeeyey oo tacdiimiyey wanasaruuhu u gargaaray watabacuu nuura nuurkii raacay alladii nuurkii unzila macahu la dejiyo qur-aanka kariimka ah ulaaika kuwaasa hum almuflixuuna kuwa guulaystay sifadii nebi maxamed wey waxaan la sheegay qoladani kitaabkana waa loo sheegi oo dadka noocaasa iyo nabiga noocaasa cidda raacda yaa khayr mudane idinkuna soo raaca qolada nebi maxamed la waktiga aho allah wuxuu leeyahay faladiina kuwa aamanuu rumeeyey bihi nabiyullaahi maxamed rumeeyey nabiga sifadiisa laga helay towreed iyo injiil wacazaruuhu xurmeeyey oo tacdiimiyey wanasaruuhu u gargaaray watabacuu raacay annuura nuur aladii nuurkii unzila macahu la dejiyey ulaaika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa guulaysan wey inaga maxaa laynaga rabaa inaynu kuwaa noqono nuurka qur-aanka kariimka ah inaynu raacno sunnadii nabiga oo sharxaysa qur-aankana raacno inaga dad waxaa inaga mida jira oo dhan ruuxu hadduu qaala rasuulullahi qaala allahu yidhaah waa bidci waa wahaabi dad saa yidhaahdaa jira qur-aanka wadadiisaa raacin waa baadil fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraadi mustaqiim baa nabiga lagu yidhi qul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamedow yaa ayuha nnaasu dadkiiow innii anigu rasuulullaahi rasuul allaan ahay la soo dire ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican dhammaantiin alladii kiibaa isoo diray lahu u sugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda u laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaana ma jira ilaa huwa isaga mooyaane yuxyii wuu nooleeyaa wax walba yumiitu waanuu dilaa ee fa aaminuu rumeeya bilaahi allaha rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya annabiyi ee nabiga ahaa alumiyi ee waxmaqoraha ahaa alladii nabiga yuminu rumeeyey isaga laftiisu bilaahi alle iyo wakalimaatihi axkaamtiisa iyo sharcigiisa rumeeyey iyo kutubtiisa weeye watabicuuhu raaca lacalakum tahtaduuna si aada u hanuuntaan nabiyulaahi maxamed risaaladiisu caan bay ahayd khalqigoo dhan baa loo diray waxyaabaha nabiga lagu fadilay waxaa ka mid a ah. nabi kastaoo nabiga ka horreeyey qoom gaaraa ah loo diri jiray nabiyulaahi maxamed risaaladiisu waa caam marka meesha laga dirayna waa umulqura waman xawlahaa waa maka wey maka waa barhtanka adduunkay ku taalla adduunkoo dhan baa xidhiidh la yeelan kara luqada qur-aankuna oo carabigii waa luqada ugu bisil ee ugu furfuran ee ugu macnosan weyn ee ugu macno weyn habeenka ugu fadli badan yaa qur-aanka soo degidiisu bilaabatay malaaika ugu fadli badan yaa soo dejiyey axadka ugu fadli badan yaa lagu soo dejiyey makaanka ugu fadli badan baa lagu soo dejiyey qur sharaftiisu waa heertale qur isaga ah nabigaa la yimid raaca laina leeyahay waana dadkao dhan baa laga dooni dadkao dhan nabiy llahi waa caam risaaladiisu suuradaha madaniga ah yaa ayuhanaasu uma badna way ku jiraan laakiin uma badna hadda suuradan waa maki wey dadkao dhan baa lala hadlaya carab iyo cajami cadiin iyo guduud iyo madow iyo afrikaan intaba waa lala hadlaya yaa ayuhanaasu dadkiiow inii anigu rasuulullaahi alla kii uu soo diray baan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican dhammaan si aad u dhantihiin cajami iyo carab madow iyo cadiin alladii allihii baa isoo diray lahu usugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda usugnaaday iyo walardi ardada qur-aanka inta badan ama gebi ahaanba ardada lama jamciyo waxaa jamc ugu dhowa min alardi milahuna markii sabca samaawaat layidhi min alardi milahuna laakiin waa xaqiiqo inay todoba yihiin laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane yuxyii صفة فعل baa la yuxyi wayumiitu waykhluqu wayarzuqu sidaasoo kale gaaladu way rumaysan yihiin sifatu ficilka hadii la weydiiyey samada yaa abuuray allah baa abuuray bay dhihi ilaahnimaday diidan yihiin ilaah keligii hala caabudaday diidan yihiin gaaladu faaaminuu rumeeya bilaahi allaha saasa rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya rasuulkii annabiyi ee nabiga ahaa nabi lafdiga nabia min anabii hadii laga keena min anabai annabii waa mafcuul waa kii loo waramay min annabai hadii laga keenayna waa irtifaac weeye lafdigaa sidaasihi alumiyi ee waxmaqoraha ahaa alladii nabiga yuminu rumeeye bilaahi alle iyo wakelimaatihi axkaamtiisa iyo shuruucdiisa iyo kutubtiisa rumeeyey watabicuuhu raaca nabigaa isaga lacalakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan min qowmi muusa wamin qowmi muusa muuse qowmkiisa waxaa ka mid a ah ummatun ummad yahduuna ku hanuuniya iyana ku hanuuniya bilxaqi xaqa ku hanuuniya wa bihi xaqi yacdiluuna ku xukumaan oo ku caadilnimo sameeyaan wamin qowmi muusa muuse qowmkiisa waxaa ka mid a ah ummatun ummad yahduuna ku hanuuniya dadka iyana ku hanuunsan bilxaqi xaqa wa bihi xaqi yacdiluuna ku caadilnimo sameeyaan wax ku xukumaan oo naftooda lafteeda xaqay ku xukumaan waqadacnaahum waan u kala googoynay waan u kala qaybinay ree banu israil itnatay cashrata laba iyo toban asbaadan oo qabiil umaman ummadaan u kala gogoynay waxaynaa waan u waxyoonay ilaa muuse nabi muuse idistasqaahu markay roob dooneen qowmuhu tolkii anidrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagax ku dhufo waa markay tiiha ku jireen dhagaxa ushan ku dhufo fambajasad waxaa ka burqatay minhu dhagaxii itnataa casharata caynan labi-iyo toban ilood qad calima way ogyihiin kullu unaasin qolo walba oo iyo qabiil walba mashrabahum meeshay ka cabayaan allah subxaana watacaala meeshan wuxuu sheegay reer banu israaiil markay ku jireen tiiha waxyaabihii alla ugu barwaaqeeyey labiiyo toban qabiil bay ahaayeen oo ilaahay ka kala dhigay marka nebi muuse markay roob ka dooneen waxaa alla ku yidhi ushaada dhagaxan fainfijaarku imbijaasku waa marka hore burqashada ugu horeysa soo booday yaa imbijaas la yidhaah suuraddii makiga ahayd baa lagu sheegay infijaarkuna waa marka dambe uu qulqulayo suuraddii madaniga ahayd baa lagu sheegay oo markii dambe suuraddii madaniga baa lagu sheegay markii hore suuradii waxaa lagu sheegay makiga ahayd marka sidaasoo kale laba iyo toban ilood baa ka soo burqatay qabiil weliba wuu ogyahay meeshuu ka cabay isku darman maayaan laagtaasay qoladaasi leeyihin qoladaasi ree yahuuda ree lahwa sidaasay leeyihiin sidaasuu alla yidhi subxaana wa tacaala waqadacnaahum waa nicmadii loo geystay markay tiiha ku jirta reer binu israiil wey waqadacnaahum waan kala googoynay u kala qaybinay itnatay cashrata asbaadan laba-iyo toban qabiil asbaadantu waa jamcu sibdin oo meeshay carabtu qabiilo ka isticmaasho iyagu sibdi ka isticmaalaan umaman ummadaan u kala goynay asbaadantaa laga bedeli waxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa muusa nabiyulaahi muuse id wakti istasqaahu ay roob dooneenoo waraab dalbeen qowmuhu tolkii an idrib ku dhufa bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufa dhagaxaasi waa dhagaxay wataan baa layidhi qolyana waxay lii marba meeshay tagaan dhagaxa yaallo wey waxaa saxiixa dhagax ay wataan inuu yahay fambajasad waxaa ka soo burqatay minhu dhagaxii itnaa cashrata caynan laba iyo toban ilood qad calima way ogyihiinoo way garanayaan iyagoon cidano u tilmaamin kullu unaasin qolo walba oo qabaa'ilkii ka mid a ah, mashrabahum meeshay ka cabi lahaayeen waa nicmo taasi wadallalnaa waan hoosaynay calayhim dushooda alkhamaama daruurtii yaan ku hoosaynay oo qoraxi qaban mayso waanzalnaa waan dejinnay calayhim dushooda almanna malab cireer iyo wasalwaa dayru samaani kuluu cuna baanu ku nidhi min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay kiisa fiican wamaa dalamuunaa markay xaqa ka leexdeen nama dulmin anagu waxba nama yeelin bu alla yidhi walaakin kaanuu waxay ahayn anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya nicmooyinkii lasii reer banu israiil markay tiiha ku jireen ee iyaga dembigooda dartii markii magaalada galilaydi inta diideen tiiha lagu riday qoraxda markay socdaan waa laga hooseeyey raashin bisil iyo sharaab baa meeshan u yaala <coughs> maniga marbacileed bay culimmadu dhihi jireen baalyaxniga ma taqaana sida yaxnigoo kalu geedaha fooli baa markaasay soo qaadanayaan oy cabayaan oo sharaab ka dhiganayaan haday inta maanta ku filan wax ka badan soo qaataan wuu ka xumaan oo wuu ka qondhin asalwana dayru salmaani bay culimmadu waxaa sawirkeeda waan arkay waxaa lagu tilmaamaa bahal qolyaha dadka qaarkii kabarey bay yidhaahdeen qaarna billi bay yidhaahdeen qaarna idaabukuri bay yidhaahdeen waa shimbir yar cawlanoo bahalkan digirika ka yaraha yar oo yar cawlan oo dadka ka hoos booda taasaa sawirkeed taasaa lagu tilmaamay kaana hilib ahaan baa loo siiyey sharaabkaa malabka ah iyo hilibkaasay cunayaan hooskiibaa dusha ka saaran barwaaqada loo sameeyey mar alla markay biyo doonaan dhagaxanaa usoo burqanaya wadallalnaa waan u hoosaynay calayhim dushooda alkhamaama daruur waanzalnaa waan dejinay calayhim dushooda almanna malab cireed culimadu say u laqbayn jireen wey iyo waa shimbirta dayru samani magaceeda samaani baa la yidhaha shimbirtaa qulnaa waxaanu ku nidhi kuluu cuna min dayibaati maa shay wanaagsan rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay allah wuxuu leeyahay hadday xaqa diideen umaa dalamuunaha annaga waxba nama yeelin waxba nooma dhimin nama dulmin walaakin waxay ahaadeen kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda yadribuuna kuma dulmiyey wayd qiila wadkur bal hadda sheeg id waqti qiila lahum reer banu israiil lagu yidhi uskunuu dega haadihi alqaryata magaaladan dega waanbuqada baytulmuqadas wakuluu ka cuna minhaa xaggeeda xaytu shiitu meel kasta oo doontaan meel kasta oo doontaan ka cuna midhaha ku yaalla iyo waxa ka baxay waquluu dhaha xidatun muraadunaa xidatun waa dembiririd dhaha wadkhul baaba albaabkana waxaad ka waad gashaan sujadan idinkoo rukuucsan wejiga fooda kuma hayaan idinkoo rukuucsan naqfir lakum waanu dhaafi khadii'aatikum gaftiinaanu dhaafi sanadiidu lmuxsiniina kuwa samafalayna waanu u ziyaadinaynaa gebi ahaan gaftiina waa la dhaafi qofka muxsinkae fiicanna waa loo sii siyaadin wakti baase wakti cajiibay ahaydoo magaaladan galaa layidhi niman yaho magaalada si alla sidaa doontaan iyo meeshaa doontaan ka cuna markaad gelaysaan waxaa tidhaa xidda idinkoo rukuucsanna gala dembigiina markaa waa la dhaafi waay wadkur sheeg baa layidhi id wakti qiila lahum lagu yidhi reer banu israiil uskunuu dega haadihi lqaryata magaaladan dega wa kuluu ka cuna minhaa magaalada xaggeeda midhaheeda iyo waxaa ku yaala xayu shitu meel kasoo rabtaan waquuluu dhaha xidatun muraadunaa xidatun ujeedadayadu waa dembi ridid wadkhul baaba albaabka gala sujadan idinkoo rukuucsan gala nakfir lakum waan dhaafaynaa khadii'aatikum gafafkiina sanaziidu lmuxsiniina kuwa wanaagsanna waa u ziyaadinayna suurat lbaqara wasanaiid lmuxsiniina wow bay lahayd fabadala way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo minhum iyaga ka mid a ah, qowlkii dhaha la yidhi qowlan qowl bay ku bedeleen oo kayr aladii kii kayrka qiila lahum lagu yidhi faarsalnaa bisababi maa shay sababkaanu an yadlimuuna kuwii dulmi sameeyey hadalkii layidhi way ku bedeleen waxaa la yidhaha cindatun fii shaciira xabad qabande aan rabnaabayn oo heed ku dhex jirtayn way bedeleen rukuucdiina waxay ku bedeleen inay dabada ku siqaan meeshii ay foorarka ku geli lahaayeen inay dabada ku siqaan bay ku bedeleen khalaas dembi baa ku dhacay qaab baa ku dhacday marka dee way baaba'een oo balaayaa ku dhacday fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo xaq diidayaasha ahaa oo minhum reer banu kamida qowlan qowl bay ku bedeleen qowlkii dhaha la yidhi qowl bay ku bedeleen oo kayr ki kii kayrkaa qiila lahum loo yidhi faarsalnaa waan ku diray calayhim dushooda rijzan cadaab min asamaai baan kaga dejinay bisababi ma shay sababti kaanu ahayn yadlimuuna kuwii dulmi sameeyey ciraabta markii la yidhaahdo maada masariyan ka dhignaa bisababi kawnihim aalimiina laakiin laqbada sidan aan u dhib yaranay nabiyullaahi maxamed baa lagu yidhi bal weydii qoladan xaqa diidan ee reer ku diidan bal qaryadii intay dembiga samaysay ciqaabtu ku dhacday bal weydii baa lagu yidhi ay kaaga sheekeeyaan wasalhum weydii can ilqaryati magaaladii waa ayla allatii magaaladii kaanad ahayd xaadirat albaxri badda agteeda id waqti yacduuna ay xadgudbeen fi sabti sabtidii ay xadgudbeen oo sabtidii ha ugaarsanina la yidhi ay ugaarsadeen id waqti tatiihim ay u imanaysay xitaanum xitaankoodu ciqaab darteed yowma sabtii maalinta ay sabtiyaysanayaan shuracan iyadoo daahiroo badda saa u duldabaalan jumcaysi oo kale wey yowma sabtihim sabtiyaysagooda wa yowma maalin laa yasbituuna ayna sabtiyaysanayninna laa taatiihim uba iman maysa buui bal waxaad weydiisaa reer qaryadaa wixii ku dhacay bal qaryadaa weydii baa lagu yii waxaa weeye sabtidaa waxaa la yidhi waa ciidooda waa yani jumcadeenna oo kale wey marka ha shaqaysaninoo ha ogaadhsanina baa lagu yidhi sabtida iska ilaaliya ilaahay wuxuu ku ciqaabay markay dembi sameeyeen maalinta sabtida ah ee layidhaah ogaadhsanina kalluunkiibaa meel walba sidaa usoo taagan oo meel walba ka soo baxay oo daahira shuracan waa daahir meel walba saas u jooga maalinta ayna sabtida ahaynna waaba la waayba markaa waxay sameeyeen xeelad bay sameeyeenoo biyey qodeen galshay bilmetal qodeen shabagiyey dhigeen maalintii sabtida ahayd markaasaa kalluunkiibaa dee biyihii soo raacgalsadii yaa ku hadhi maalintaan sabtida ahayn yay soo qaadanayaan marka waa xeelad ay sameeyeen wey islaamka in xeelad lagula dhaqmo ma banaan marka inaad sharcigii xeelad kula dhaqanto ood warwareejiso lama ogola islaamku ma ogola xeelad lama ogola kitaab baa wuxuu dhigaa fiqhi ah ninku markuu gabadhiisa ku dhaarto xaaskiisa oo yidhaah waaa waxaa haddaan yeelo waad iga furan tahay buu balmatal yidhi ama inaan saa yeelin waad iga furan waxay yidhaahdeen inta loo yimaado yaa la khulci gabadha inta lacag bixi la yidhaah yaa la dhihi khuluc igu fur marka dhaartii meesha ku xidhnayd meeshaa laga saaray kadib baa laisu meherin markaa waa xeelad xun weeye ma fiicna wasalhum bal weydii reer banu israaeil can ilqaryati magaal magaaladu waa ayla badan casi agteena ku taallaa baxru qulzum yay ku taallaa baxru qulzum meelaha suudaan agaheeda ah wey waa ayla allatii qaryadii kaanad ahayd xaadiraa albaxri badda dhinaceeda id wakti yacduuna ay xad gudbeen oo gaboodfaleen fi sabti oo sabtidii ugaadhsada la yidhi ay ugaadhsadeen id wakti taatiihim ay u imanayso xitaanuhum kalluunkoodii yowma sabtihim maalinta sabtiyaysiga ah shuracan iyadoo daahira oo badda sidaa u dhex dabaalan yoma maalin laa yasbituuna ayna sabtiyaysanayninna laa taatiihim uba iman mayso ciqaabtaasaa ku dhacday kadalika sidaa yaanu nabluuhum u imtixaanay bisababi maa shay sababti kaana yafsiquuna faasiqnimo sameeyey marka nabiga weydii marka la leeyahay iyagu ha qireen qoladaa dembiga samaysay la imtixaanay ee la ciqaabay iyagu ha qireen haddana sidoo kale idin haysato haddaad xaqa diidaan waa laydin ciqaabi weeye macnihii kadalika sidaas yaanu nabluuhum u imtixaanay bisababi maa shay sababti kaana yafsiquuna kuwa ufisq sameeya bisababi kawnihim wallahu subxaana wataala alam